أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن عن سهل بن سعد أنه قيل له sanadku kolay adugu iskuma sii hawli doono meelmeel yar mooye kolley dadkuma wada qabanayaan laakiin habeenba laba ama saddex haddaan ka taabanno inta kale waayo dadka way kaba baxsanayaan se de inagu soo noqnoqod badan ruuxu inuu isaga dabdiyo aroon cabdullah ibni cabdiraxmaankan marar badan baan soo aragnayo waa imaam shahiiroo daarimi la yidhaaho oo dabaqadii bukhaari iyo qolooyinkaas ahaa dee nin xagga cilmi ahaan iyo aqoonaan kutubtiisna ay qarina soo gaadhay oo macruuf waya daarimi imaamkaas kutubtan dee madbuucaana leh waa cabdulaahi waxaa caawa istirxiga cubaydullahi bni cabdilmajiid alxanafi iyo cabdiraxmaan ibni cabdullahi bni diinaar ninka hore waana atbaacu taabiciintii ka mid ah oo kolley xadiidkiisu marka aan dee shuduud iyo mukhaalafa aanay gelin martaba xasan uu noqday aan intaa dhaafin ama cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni dinaar waa nin isna atbaacu taabiciintii ka mida ah, laakiin dabaqadii ugu waaweyneyd isaguna waa dabaqadii ugu yaryarayd cubaydullahi ibni cabdilmajiid ninka qolooyinka wax ka wariya waxaa kaga mida ah bukhaari ninkaas iqadii cabdulaahi ibnu dinaar ee taabiciga ahana waa dhalay waxaanu kaa midiyey qolooyin bukhaari xataa dee warinta uu wax ka wariyey aimada qaarkood ay kuba naqdiyeen inuu isaga wax kaba soo saaro oo iyagoo nin bal saduuqa u ahaadee laakiin riwaayaadkiisa aqdaa kala duwan ama axaadiis la inkira ay dhacday oo aimada qaarkood ay bukhaari xataa ku naqdiyeen oo axaadiista bukhaari laguma naqdiye oo xoogaaga ah, xadiis ka mid ah xaafid muxajarna markuu muqadimada fulxubaari dhiganayo boqoliyo toban xadiisuu soo dhigtay waa xadiiska raqamka sagaaliyo soddonaad oo ziyaado uu leeyihi isagu la gooni noqday ay kuma jirto taas daara ay uguba naqdiyeen ayaabuu kaga mid yahay bal waxaan leenahay leenahay marka aanu wax la gooni noqdo kolley waa nin aimadu aanay xadiidkiisa ama ay dee daciifiyaanba laakiin waxaa jira xadiidkan aan ayno riwaayadan sanadkanu mooyaane asaaniid kaleo kala duwan buu leeyaho bukhaari iyaba way wariyeen waa xadiidka saxiixa isagu ee tan ka hadlayaan waa sanadkan gaar ahaantii marka cabdiraxmaan ibni cabdillah ibni dinaarna waa nin saasoo dee saxiixa bukhaarina meelo kooban buu ku leeyahay bal axaadiisu dee sideeda ugaba wariyo dee markaa la odhan karo uu xujaysanayay aimada qaarkoodna rayigiisu ra'yigoodu waaba fiicnaayo way yar laakiin waa nin bal koley axaadiis meelaha qaarkood laguma inkiriya akhdaa kala duwan ee kaba dhacday oo marka adigu cid ay kuba raacdo wuxuu suubado mutaabaca iyo shaahid macnaa haddii xadiiskii cidi ay la warinayso xadiiskiisu martaba xasan waa soo gaadhayaayo dacfigiisu dacfi diita maaha waa dacfi markaa mutaabaca iyo shaahid iyo ku kami karo haddii cidi ku raacdo xasan baa xadiidkiisu martabadii noqon haddii kale uu la gooni noqdon kolle waa xadiid markaa xataa aan la taxsiinin aan la taxsiininahayn iminka xadiidku asaniid kale uu leeyahay cid kalea ku raacdoo la wadaagsatay markaa xadiidku asalkiisu waa xadiidka saxiixu saxiix albukhaari iyo keyrkiiba inooguma sugan laftiguna waa kan waxaa abu sahl ibnu sacd ama abu xaasimka waxaan filaya caawa inay noogu horeyso laba nin baa abu xaasim iyo laydhaabaa meelahan gala oo yar kala weyn oo ninkani waa ninka yar waa labaduba waa taabiciinu nin abu hurayra wax kaba wariya abu xaasim markaasoo salmaan baa magaciisa laydhaa ninkana salamat ibnu dinaar baa laydhaa waa ninkan sahl ibnu sacd hadiyo goor wax ka wariyo nin zaahidana waa ahaa abu xaasim alacraj nin zaahidu ahaa caabid ah dee siqana ah taabiciinta yaryarayd kamida ah wiil uu dhalay oo cabdulcasiis la yidhaahna kollay asaaniida uu soo galay sae wax ka warinaya waxa uu yidhi annahu qiila lahu sacad baa waxa lagu yii sahl ibnu sacad baa waxa lagu yidhi akala ma cunayo rasuulullaahi rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam annatiya na waa khubsiga noocaadi ay dubanayeen luxuxdeenim noocaan khubsiga ay dubanayeen kiisa aada loo saafi yeelay ee daqiiqdiisa ama buudadan iyo daqiiqdan laga dubay hagaag loo shaandheeye wax qishriga wax buushiya iyo wax kaloo ku hadhayo aanu jirin nooca caynkaasa rasuulkii ilaahay khubsiga caynkaasa ma cunay yacnii wuxuu u jeedaa ciddii saa'ilka aydee tan hadalka weydiinaysay alxuwaara waa nooc khubsigoodii ka mid ahaa oo daqiiqdiisanoo aad looga shaqeeyo la saaf yeelo budadii iyo daqiiqdii oo cad oo khaasatan qamadii ay isku hadhay oo wax kaloo la socda aanu jirin daraaddeedna xataa midabkiisu cadaan uu noqonayay bal markaa kaa xuwaara la yidhaaho waa khubsiga nooca waa annaqiya nooca naqiga uun kaa rasuulka ilaahay ma cunay faqaala sahlun sahl baa wuxuu yidhi maa ra'aa rasuululaahi sal llahu aleh wasalam rasuulka ilaahay muu arag adnatiya nooca aad sheegaysaan waa kaa aad loo saafi yeelay laga saafi yeelay buushihii iyo qashrigii iyo waxyaalaha daqiiqdii laga dubay amase budadii laga dubay laga saafi yeelay muu arag iska daa inuu cunaba eh xataa laqiya allaha caza wajal ilaa uu ilaahay laba kulmo ilaa uu ka wafaadayay ka dhimanayay mabuu arag rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kole sababtuna waxay ahaydba madiine markan eegno khubsigooda ay duban jireen waxa u badnayd shaciir ama heedda u badnayd hadduna kolley qamadida lamay mid ahayn xagga daqiiq ahaan oo dee way ka tayo yaraydba geed kalena qashrigeeda iyo nukhaaladeeda ama buushaheedaaba badnaa say noo soo socotona may lahayn manaaqil iyo shaandhooyin waxaa lagagaba reebo marka ay tumaan ee ay bal matalan taas ama ay dee ay kaga reebaan may lahaynee say noo soo socotaa way haadin jireen ama way afuufi jireen oo markaa wax badanoo ku hadhi jirtaa jiray bal markaas saa kimistaasaan reer madiina koley ama kursigaasay duban jireenoo yaqaaneen marka rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh muu arag noocaas oo inta badan shaam iyo dhulka ku badnaa kolleyna waa bacd albica waxaa la arkaa qabla albica mararkii uu shaam tegay way ku badnayd iyaga taasi agtooda oo inuu arkay waa suurtagale laakiin bacda albica maba arag rasuulka ilaahay faqiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanat lakum miyay idinka idiin sugnayd oo aa lahaydeen manaakilu waa shaandhooyin tan markaa dee wax lagu shaadheeye weeyaane bal maalan wixii buushigii iyo waxaa ka reebaysa budadii kale ama daqiiqdii calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay waqtigiisii manaaqil waa jamcu munkhul olo dee qiyaaskuu ahaan laa minkhal ama minkhal ama minkhaal in la yidhaaho laakiin waa alfaado tirsan oo dee saa kuba timo qiyaaskii aan waafaqin marka munkhul la yidhaaho waana waxaan dee shaadhadan aan naqaano unba weeye ilaa waqtigeenna lama isticmaalo miyaa taa lahaydeen oo daqiiqda iyo waxaan aadee markaa u isticmaali jirteen faqaala wuxuu yidhi maa kaanat lana manaakhilu anagu waxaamaanaan aqoonba wax manaakhila wakhtigaa uu garanayay waana saxaabadii cimrigoodu aad u dheeraaday rasuulkii ilaahayna muddo siddeetan sadood kuba dhow ka dambeeyey geeri ahaan kaba dambeeyey waayo wakhtigaas saxaabi yar buu ahaa ayma kala duwana ay yidhaahaan ba asxaabtii rasuulka waa ninkii ugu geeri dambeeyey madiina walow dee medhiya laba kale aan helayno bal markaa wakhtigaa waa arkay oo waxaan waa wax jiray ee wuxuu leeyahy wakhtiga anaga maanaan lahaynba manaakil faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa seebaa kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa ku sameeya bishaciiri waayo dee qabadidii waabay kaba duwantay haadi kol haddaydaan manaakhin lahayn a ku shaandhaysaan oo intii daqiiqdii ama budadii saafigayd ay idiin hadho wixii kalena aa kaga reebtaan iyadiina lagu yaqaano nuqaalo iyo dee qashriga ama buushaha badan laguba yaqaano seebaa ku samayn jirteen oo bal markaa dee iyadiina cuntadiinnii badnayd baa yahay faqaala wuxuu ihi saxaabiga nin kunaa waxaan ahay kuwa afuufa oo markaa la tumo ee way haadin jireen malaaside haadinteenniiy masafeenni oo kale markaasaanu afuufi jirnay fayatiiru waa duulayayo minhu ay waa min ashaciir ama min qishri shaciir iyo min nukhaalati shaciir maa daara wixii duula ayaa ka duulayay oo dee markaa inay wixii in badan baa hadhaysa uun afufid iyo haadid kagama wada tegayso marka wixii duulaana way duulayeen uma nacjinuhu oo lafti kaleba kuma yimid una tirnihi manaa waanu qoyn jirnay oo waanu qooshan jirnay markaa isagunbaa cajiinkii laga samayn jiray isagoo qashrigiisii isagoo nukhaaladii ay wadato oo uu markaa ay la socoto ayuunbay iska duban jireen oo bal markaa habka u duban jireen u duban jireen saasaanay kuba cuni jireen koleyna arrinkani waxa weeyaan bal dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiis iyo dadkii cahdigaas ka ay ka tegayeen bal ictino ay shaniga cuntada iyo waxyaalahaasi ay u dadaalaan u ihtimaamaan oy adaayibtiisa iyo noociisa fiican iyo kiisa ladiidka ay doondoonaan oo taasi ay hamigeliso ama ay shuqliso ka ay taasi kaba tegayeen ayuunbay tani ay ahayd oo axaadiisanadayna tusaysaa oy dee bal maalan iyo dee bal jaanibkaas zuhdigiisii jaanibkaas rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo dee asxaabtiisiiba xdثna محمد بن بشار قال xdثna معاad بن هiشام qال xdثnي أbي عن يuنس عن qتاadة عن أنس بن مالك qال أنه qاaل intan waxaan filayaa yunus mooyaane inta kale oo dhan waa rag aynu soo wada aragnay inoona soo noqnoqon doono oo dee haddii aan habeenno kale kuba laabano waloon hore aanu idhi keliya shamu dastawaay wuxuu yar leeyahay in la laabmo oo bal tarjamadiisa waxyaalo dee inoo noqon kara xaafis ina dhiirin kara ama xag cilmiga iyo ikhlaaskiisa iyo taas inaan kaba soo qaadano dee waqtiyo kale kolley waa inagu soo noqonay unbaan insha allahu tacaala rabbi inoo dhib yareeyo ayaan la sugaynaaye yunus duruuskanna sheekha ka hadli doona oo matigu inoogu iman doonaa inta kalena waa dadka aynu soo wada aragnay qaala wuxuu idhi anas ibnu malik maa kala muu cunin nabiyullaahi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam alakhwaanin miis ama dee wax murtaficoo saro uunoo cuntada la saaro kumuu cunin korkii walaa fii sukurrujatin sukurrujo waa weel yaryaraayo waxyaalahan mushahiyaadka cuntada dee u macaaneeye ama talaadkii iyo waa umuurahaas yar ama alwaanta leh waa saldada oo kale iyo wixii la midkaaye ama hadmi loo isticmaalayo cuntada ruuxi inuu kaba dejiyo ama inuu ku macaaneeyo uu ku cunsiiyo taasna waana weelal yaryaroy taa kuba ridan jireenoo waqtigaa dambe loo isticmaali jiray rasuulka ilaahay taa wax kuma cuninba oo kaas dee cuntadiisaba qayb ka mida ma aha ahayn kolay iyo kaafta iyo raduba way damisan yihiin laakiin rada iyo shidan sukurujana waa taa macnaheedu waa taan soo sheegnay waa inaaun saqiirun yujcalu fiihi maa yushahi wayahdim cala lmawaa'idi xowla aladcima oo dee cuntadaa lasoo raaciya waa waqtiyadeennaba waxyaalaha jira ama macmacaan leh ama waxyaalaha mushahiyaadkae muqalilaadkaasba ruuxana cuntadii yar cunsiiya bal taasoo dee sababtuna waxay ahaydba khiwaanka waxay ku cuni jireen way noo dambaysaa oo laftigan khiwaan xataa lafti carabiya maaha ee lafti mucaraba weeye weeyaan oo luqada faaris kaba yimi weeyaan oo iyagu caado umay lahayn laakiin dadkii acaajimtu way yaqaaneen wax sare inay ku cunaan khaasatan intooda dee yar malaa dabaqada sare ahayd ee markaa dhacaysa ee madaxoodu markaa cuntada cunayaan inuu foorarsadaba dee saas baa jirtay rasuulka ilaahay haddaba taa kumuu cunin sukurrujana dee waxa iyagaba rasuulka ilaahay shaanigiisu ahaa cuntada cunto uu gaajoodu buu cunayay markaa u ruuxii markaad gaasaysantahay aad cuntaaba oo ku macaanun uma baahni ruux dharagsan oo cuntadii aan nafsadu ahayn ayaa u baahda waxyaalaha dee ama isagiio cuntadii yar jeclaysiiye ee bal markaa uu kuba cunee ruux markaa cunaya un markuu gaajooday ama isagoo u baahan wuxuu helaaba waa wuxuu macaanun taasoo kale arrin kalena waxyaalaha kale dee lagama dambaysiiye hadmiga loo isticmaalayo cuntadii inuu kaa dejiyo kol haddaan lagama dhargahayn oo isagoon ka dhargin inuu kaba kacayay xataa markay cunto laga dherge helaan uma baahnaynba wax iyadana hadmi u isticmaalo oo hadmi wuxuu isticmaalo hadhow cuntadii iskaga dejiyana uma baahnayn waayo kamaba ay wax jeclaysiiyana umay baahnayn oo cunto ay u baahan yihiin baabay cunayeene isagoo mar dhaweyd wax cunay ama taasoo iska dhereegsanoo ama cuntadii aan nafsad hayn cunto umay soo fadhiisanahaynba markaa taasaanay uma baahnaynba oo haddaba tanna waa dadkaa dee kolay mutrifiinta ama dadkaa doonaya cuntadii inay badtada noocyadaas ama noocyadaa ayay ahayd dacbigoodiyo taasoo qiso yaro imaam kama soo naqliyaanoo beri oo arkay malaa dee isaguna nin zaahidu ahaa dariiqadan kuma sugnaa bal dhici karta afar iyo labaatankii saacadood baa laydhaa mar buu wax cuni jiray marna waxbuu cabi jiray isagoo dimashaq ku noolaa muddo dheer oo dee waxa weyaan soddon sanadood ay ka badnay ama saddexe soddon sanadood haddana wuxuu ka cuneymay jiray waxaa yaro aabihii hooyadii ugaba iman jiray buu cuni jirayo marbaa waxay soo naqliyeen ma arkay sharaab ay magacaadubay ku magacaabi jireen oo markaasa uu yidhi kan maxaa loo sameeyaa muxuu inuu yahayo waxay dhan cuntada ayay isaga ayaa dee hadmigaa loo isticmaalaa cuntadaa lagu dilaayo taas tuli welima yashbacuun maxay dee uma dhergeen marka horeba maxaa keenay sharaab markaad dheragtaa dibirtaasad uma baahanaysa marka horeba maxaa ku wataba dibiradaas oo kale ee waana suhdigiisiiyo dee dadkuna e koley waa dadku jaanibka xaaladooday ugu baahnayn isagana oo xaalkiisu kaba waramayo siduu ahaa abalaxalayna waxyaalaha dee umuurahaasa keena walaa khubiisa lahu looma kimisayno looma dubin rasuulkii ilaahay muraqaqun waa kimis la jilciyey la khafiifiyey oo aad loo fiicneeyo khaasatan waa haanaqiga ah nooca laga saaray wixii buusho iyo qashri ay daqiiqdii oo khaalisi ay u hadhay ayaa waxay noqonaysay dee nooc noocan kale waayo cuntadii saafigayd lumbigii saafigaayoo keliya maaha wax kalea ku jiro ay ahayd in lagaba tuuro way ka waaweynayd way ka adkayd noocdee khafiifa jireecsan oo taa noocaas aynu naqigana aan kuma soo aragnay ama xuwaraad taas bay ahayd muraqaqo haddaba rasuulkii ilaahay loomaba dubin noocaas ee deestay u duban jireen waa taa xadiidkaa hore sahalba inooguba yimi qaala wuxuu idhi yuunus baa odhanaya oo inoo dambeeya faqultu liqataadata qataada ayaa waxaan ku idhi facalaama kaanuu ya'kuluun kale waxaa dhici kartaa ni wata ii taalla oo calaama miimku alif ma laha inay de intii nunusta idin taallaa la arkaa laakiin de waxaa dhici karta nusqooyinka qaarkood baan arkayo calaamaha aliftii ay kuma taagan tahay ee waxaa jirta xagga luqada carabeedna maada istifaamiyada ah haddii xaraf xuruuftan jar ka midi uu galo takfiif ahaan ayaa alifteeda loo gooyaa isticmaalka badan daraaddeed qur-aankana waa sida inooguma soo timi bima yarjicu lmursaluuna waayo madii sifamedeed bay gashayn cama yatasaaluuna oo kale mima khuliqa waxa weyaan waa kuwaasoo dhan mimaadii istifaamiyadayd alifteedii waa la gooyey markii xarfu jargalay isticmaalka badan daraadeed laakiin kolkolbay luqadeedee asalkii ay luqooyinka qaama waxyaale iskagaba yimaadaan oo hadday nusqooyinka qaarkood dhaceen calaamaa waa dee kolay asalkii noqonaysaa isticmaalkii badnaa ama sida dee u badan luqadii fasiixayda qur-aankuna ku yimi waa alifta in la gooyo marka waa caladii jaarada ahayd oo maadii istifaamiyada ahayd in makaalkan ay ku jirta weeye marka macnuu muxuu noqon facalaa ma ay facalaa ayi shayin weeye ina waa kaa sheegay khiwaan waqtigaa markii dambe uu iska de wax macruufuu noqday khiwaan iyo wax saraba wax murtafica sida kumisoo kale inaanay wax ku cuni jirin buu sheegay markaasaa wuxuu yidhi facalaa ma ay facalaa ayi shayin shaygeebay kaanuu ahaayeen ya'kuluuna maxay haddaba ay dul jireen jireen cuntadooda maxay ku cuni jireen qataadaa lagu odhanaya yuunus baa odhanaya qaala markaa wuxuu yidhi yuunus baa odhanaya calaa haadihi sufari sufrooyinka ayay kuba cuni jireen asufar jamcu sufratin weeye sufrana waa wixii la goglay ee dhulka loo goglo uun ama iyaga waqtigoodii harag buu ahaan jiray haddii dee shamac la goglayo wax kale haddii la goglayo mindiir iyo waa wax dee bal matalan cuntadii inta dhulka la goglo la duldhigayo uun si dee cuntadii ciid iyo waxyaalaha loogaba dhowro haddii xataa waxaan weel kale la dhigin ay tahayba asalka hore sufraduna waxay idhaahaanba waxayd waa harag ay dee si fiican u samayn jireenoo markay isku laabaan kalena meelo ay iskaga xidhaan lahaayoo waqtiga ay safarka yihiin bay safarka sahayda ku ridan jireen oo dee sahaydina waa ugu jirtaa hadhow markay degaan iyo markay u baahdaanna waa la kala furaya uno isaga weel kalena uma baahna waa haraggaasoo macaaliiq iyo meelo ay sasudhaanna waa lahaa bay raran jireen taas baa sufradu ahayd laakiin markii dambe idlaaqu muxuu noqday kullu maa yubsadu cala alardi ama taas wax kastoo dhulkastaa loo goglo oo ama jildiga haba noqota asalkooda ahayd iyagu isticmaali jireen ama wax wax kaleba haba noqoto waxyaalaha marka lama isticmaalo ee taas ee ujeedadu miiskumay cunayne haddii xataa cuntadu kolkol aan weel iyo suxuun lagu ridayaa ma jirin ama xedo lagu ridayaa oo wax dee loo dhigaya ay tahay waa sufro waxaa la goglo oo dee ciid iyo wixiina kaba dhowra dee bal matalan cuntadii xafida geed kalena aan dee ahayn dadka iyagu markaa mutrifiintu waxyaalihii ay u isticmaali jireen cuntadii iyo bale markaa miisaskiiy waxaa aan ahayn taas bay sufradu tahay taas bay korkeeda ku cuni jireen waxay cunayaan camaliyaan marka aniga intaasa ii taalle kitaabkayguna uu iska saqad badan yahay haddana weli iskamaan dhigin oo <laughs> waayo waanan ka maarmina halkan cibaaro iga dhacday baa dee waan kuwina ayaan kaba qortee waxaa cibaaradu ay tahay qaala maxamed ibnu bashaarin maxamed ibnu bashaarna waa sheekha tirmidi waana taa aan soo sheegnay kitaabka kale sunanta ah raggii uu axaadiisooda aada u badsaday ayaabuu kaba mid yahoba ninka labaadba waana nin raggan kale iyaguna ummuhaatu sitaa leh shanta kaleba sheekhu wada ahaa bindaar imaamkaas wuxuu yidhi yuunusu haada yuunuskan ah alladii yuunuskaasoo waana cibaaradu de u kaba cabiray haada waa lagaba maarmi kari lahaa bal saasaa ka yar laqmada iyo cibaaradana uga yaraanayd ugana awdaxsanaan lahayd laakiin yuunus haada waa yuunuskan sanadka ku sugan ee aladii yuunus kaasoo rawaa wariya can qataadata wa yuunus liskaafu waa ninka waayo dee waxaa dhici karta rag kale oo iyaga magacii la wadaagsanaya jira marka wuxuui waa yuunus liskaaf waa yuunuskii kaboola ahaa weeye yuunus liskaaf waa nin la yidhaha yuunus ibnu abilfuraat waa dhan dee waxa weyaan taabiciin atbaacu taabiciintii ayuu ka mid yahay ficlan dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la waqti buu ahaayo waa soo gaadhay laakiin saxaabi uu arkay baan inoo sugnayn ama uu laba kulmay oo markaa waxa uu kaba mid yahay un atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun bal la mucaasarooday taabiciintii yaryarayd la mucaasarooday waana nin siqa a weeye baajuur isu xadiidkan oo keliya ayaa uu mualifka agtiisa kuma leeyahay ama tirmidi imaka kitaabkeenan xadiid kale kuma laha waa sa uu baajuuri xaashiyadiisa kuba yidhaaho bal ninkaas baa yunuskani waa yunus liskaaf yunus ibnu abilfurat baa la yidhaa kolay dee nisbadiisa alqurashii bay yidhaahdeen laakiin waa mawaalidiibuu kaba mid yahay reerka kama dhalan bal ninkaasba wey waana nin iqa ayaan nidhi xadaana axmed bnu manicin can cabaad bni cabaadin ilmuhallabiyu can mujaaridin can shacbiyi can masruuqin qaala anahu qaal dakaltu calaa caaishata caaisha ayaanu soo galay axmed ibnu maniic iyo cabaad ibnu cabaad iyo shacbi iyo masruuq intaba waa ragaynu hore kitaabka inoogu soo marray dee kollayna soo noqon doona waxaan filayaa hore uma xusuusin inaynu soo marray mujaalid baa cusub waanan mujaalid ibnu saciid baa la yidhaahaa atbaacu taabiciintii ayuu kaba mid yahay kollayna waa nin culimmadu marka la eego xagga xifdigiisa iyo jaanibka ay u daciifiyaan weeye saxiixa muslim oo kale waa ku sugan yahay eh, laakiin isagoo cid nin kale ay wada socdaan ujeedadu keligii wax kama warin eh, nin baa la socday oo xadiidka la warinayo dee eh, qaaliban nin daciifa ah, haddii nin kaloo fiqi uu la warinayana cumdadu ninka iqada ayay noqotaa bal waa nin marka la eego koley dee ususha kalena waa inoogu sugan yahay muslimna isagoo maqruuma macnaa ruux la socduu ku sugan yahay bukhaari laakiinse kitaabkiisa kuma sugna bal xadiidka sanadkiisa markaa dacfigaas kuma sugan laakiin dee umuurtan ay caasha tilmaamayso xadiidka inoogu sugan waa umuuro shawaahid kale leh ama axaadiid kale ee ay noo cadaynaysoon kaba qaadanayno bal ninkaa mujaahid waa nin xaaladiisu taa tahay mana aha dee waa ninkaa xataa saxiixii muslim dikri kuba leh waa nin daama xagga xifdigiiyo waxyaale ay wax kaba sheegeene maha dee nin dacfigiisu dacfi adag yahay ma aha waa dacfiga haddii dee mutaabaca iyo ictibaariya usuu badan wuxuu yidhi masruuq ibn ljda dakaltu calaa caaishata caaisha ayaan u soo galay fadacat lii bidacaamin cunto ayay iigu yeedhay oo waxay ii dalabtay anigii cunto in lay keeno waqaalat waxaanay tidhi iyada ayaa waxay ku odhanaysaa oo ay markaa odhanaysaa waxay leedahay caaisha leh maa ashbacu ma dhergayo min dacaamin cunto oo fa ashaau aan doono an abkiya inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooyaa oo hadday dhacdaba bay leedahay caaisha inaan cunto ka dhergo oo markaa aan doono inaan ooyo anoo wax xusuusanaya hore waan ooyaa markaan cunto ka dhergaba dee waxa weeyaan markaa waa xusuus hore inoo sheegi doon doonto ayaaban laba ooya haddaan doono inaan ooyo qaala wuxuu yidhi masruuq baa odhanaya qultu waxaan idhi lima maxaad u ooyeysaa waa imaka tii aan sheegayno adun jaarad ahayd oo maagii sifaamiyada gashay maxaad u ooyeysaa oo macnaa kuu xambaariya inaad iido qaalad waxay tidhi adkuru waxaan xusuusanayaa alxaala xaalkii allatii xaaladiioo laftiga xaal laa laftigiisu waa mudakar lafti ahaan laakiin macnihiisa muanasa saasbay allatii halkani u dhacday waa nafsad badan koley way dhici kartaa dee kolkol alxaalat allatii inaan aragno ee inta badan ta'da looma baahdo laakiin macno ahaan waa muanas taasi waxay markaa keentaa damiirka u laabmaya ama sidoo kale dee ismiga mawsuul iyo ismishaaradiisiiyo waxyaalahaasa la ta'niisiyaa imaka halkan iyadoo laftigii alxaala lama odhan alladii ee allatii baa meesha dhacday waana lafdiga xaal lafti ahaan waa mudakar ee laakiin macnaahaan buu muanas yahay marka iyadoonu tan imaka noola socon baana imaka taaniiskani iskaba yimi waa xaggii macnaha iyadoo la eegayo adkuru waxaan xusuusanaya alxaala xaaladii allatii xaaladaasoo faaraqa uu faaruqay calayha xaalu korkeeda kuma sugan yahay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam adduunya adduunyada oo macnaa xaaladii rasuulku isagoo weliba maha baryihii hore markii dee hijrada bilo awlawiyadeedii iyo xaaladu adkayn maaha waa xataa markii uu wafaaday oo xaaladii dhaqaale muslimiinta intii hore aadba ugaba fiicnayd haddana waa xaaladii isagoo korkeeda kuba sugan rasuulkii ilaahay adduunyada uu kaba tegay ayaan xusuusanaya waana tan xaaladiio maxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee maa shabica ma dhargin min khubsin kimis iyo walaxmin hilib waase aniga matigayga ii taalla laakiin haddaan si kala raaco waa nusqooyinka kitaabka qaarkood dhacday waa nusqooyinka qaar eh. min khubsin walaa laxmin oo laa la soo geliyo macnana way noo kordhinaysaa laada la soo celiye markaas waana sheegi doonaaye insha allah maa shabica min khubsin kimis kama dhergin iyo walaxmin hirib maratayni laba goor fii yowmin waaxidin maalin keliya oo way dhacaysay kolkol dee inuu kaba dhergo dee bal maalan kimis iyo laakiin laba goor uun maalin keliya kama wada dhergin waa sidaa bal maalan markan cadafkan aan eego iyadoon laana aanay jirin oo waa kimis hilib wada jira oo markaa iyadoo jidadu kimis idaabkeeda iyo wixii lagu daree lagu qooyey dee hilib iyo maraqii uu yahay laba goor rasuulka ilaahay maalin kama wada dhargin laakiin haddaan eego nuskhada kale waana siday u badan yihin bal waa sidaan horraysiinayno wallaahi maa shabica min khubsin kimiskama u dhargin walaa laxmin laadan la soo celiyey waxay keenaysaa mid kastaba gooni ahaantiisa inay ugaba waramayso xaaladii oo kimisna kamau dhargin min yowmin maratayni fii yowmin waaxidin walaa laxmin hilibna kama dhargin waa maratayni laba goor fii yowmin waaxidin laba gooro oo imaka walaa marka laanta soo celino imaka taasoo kale oo waxay marka dee tii hore waxaaban kuwa fasiray iyagoo wada socdo imarka taas ee waxay markaa imanka keenaysaa tani ama dee mid ahaan iyo fardi ahaanba waa jeri ahaanba khubsina gooni ahaan ugama dhargin hilibna gaar ahaantiisa ugama dhargin laba goor maalin keliya awqaada qaarkeed waa kaba dhargeeyey waaba dee taasi imanaysay laakiin hadiyo goor wax la helaya may ahayn inta aan la helinba aad iyo aad uma badnayd haddaba waxay leedahay dee waqtigan dambe oo xaaladii ayaad fiicnayd oo iyagu hadday doonayso ay dee laba goor iyo in ka badanba ka dhergi kari lahayd ayaa markay xusuusato xaaladii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kuma jiray ee ilaahay subxaana watacaala uba doortay rasuulkii ilaahayna xaaladiisayde iyadna ay kulaba noolayd ee markaa raalliga ku ahayd ee qaanicada kuba ahayd iyo xaaladan ay isu eegto ayay markaa taas ayay laba ooyeysay bal markaa istidhaa ah. hadday taasoo kale ay kuba timaado xadaana maxmud bn haylaan qaala xadaana abu daauud qaala xadaana shucbatu can abi isxaaqa qaala samictu cabdaraxmaan bni yaziida yuxadiu can swad bni yaziida can caaishata qaalat anaha qaalat waa xadiisaynu xalay uun soo maray sanadkunbaa wax isbedeleen shucba iyo inta ka horeysa maxmuud bnu haylaan oo raggii dee shanta ah ee uu aada u badsaday axaadiisooda kaba mid ah tirmidi iyo abu daauud oo imaamkii shahiirka abu daauud u dayaalisi labadan baa markii hore xalay aan sanadkeen inooguma sugnayn ama abu isxaaq iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo walaalkii aswad ibnu yaziid iyo qolooyinkan xalayba xadiidkan kuma soo marray markaa eh, dee kuma raagaya laqadiisa qalad maa shabiica ma dhergin oo rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam min khibsi shaciiri iska daa qamadii markaa khibsigeed iska daa wax kaba sii sarreeyo sa hilib iyo wax laba mid ah ee heed hubsi ama timista lagaba dubay yowmayne laba maalmood oo mutataabicayn yastaracsan xataa qubida ilaa uu ka wafaadiya rasuulka ilaahay markaa taasna tahay rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caley zuhdigiisii adduunyo inaanu dee xaggan jaanibka cunto iyo umuurahaasba dee ihtimaamkeediiy waxyaalahaasi agteedisa ana kuma sugnaynba wixii kolbood suurtagala u sahlanaada ayuunbuu cuni jiray in badanna kolkol baaban la heli jirin haddii uu doonayo inuu helo waqt kastaba uu cunana dee ilaahay subxaana watacaalaaba waaba loo bandhigayo waa heli lahaa ee laakiin waa isagoo dee aan matalan doonin dayibaadkiisii adduunyo in looguma soo qadimo isagoo taa doortayba ayay ahaydba haddaba rasuulka ilaahay shaciir oo qabsigeed laba cisho isku xigta kama wada dhargin xadaana cabdlahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana cabdlahi bn camrin abu camrin abu macmarin almuqcad qaala xadaana cabdulwarisi can saciid bn abi carubata can qataata can anasin qoola anahu qaala wuxuu ihi anas ibni malik maa akala muu cunin rasuulullaahi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay calaa khiwaanin waa miis ama wax saro oo dhulka saro loo qaaduun shay murtafica intuu cuntadii duldhigtay dhigtay taa kumuu cunin wala akala ma cunin khubsan timis muraqaqan la jilciyey aad loo taxsiiniyo dee inta daqiiqdeedii iyo waxaa aad looga shaqeeyey oo wax kastoo qashriya ama buusho ah la saafi yeelay markaa taasna rasuulkii ilaahay muu cunin xataa maata ilaa uu dhintay koley waa xadiis imaka aan kaba soo baxnay riwaayaadkiisii uun sanadka unbaa rag kaleo markii hore <clears throat> aan inoogu sugnayn sida cabdullaahi bni camrin iyo cabdulwaarid ibni saciid iyo saciid ibni abi caruba ay noo soo kordheen dee waana taa khiwaankuna dee macnuuna maaha dee kuwan koley waa dad dadkii caajibtaa waqtigaa da'migooday ahayd barihii dambana dad way isticmaaleen oo dee in wax lagu cunaa xaaraan ma aha oo hadii dee ruuxu allahuma haddii aanu waxa uula imanayaa dee nooc aanay meesha soo jikarin qasad tarafo iyo qasad bal matalan takaburiya waxyaalahaasi aanay kuma jirin laakiin dee sunnihii rasuulku wuxuu ahaa cuntadiisa in dhulkaa loo dhigo sufradaa korkeeda looba dhigo haddii loo baahan yahay taas bay ahaydee isagu geestan kalena waa hadalkii horen soo maray uunoo ah jaanibkan ah ihtimaam cuntada iyo doordoorashadeed iyo iyada keedii dayibkaa ma fiicnaa iyo keedii ladiidkaa dalabkeediiyo waxyaalahaas dee isaga arintiisu may ahayn ama taasi may shuqrin ahayn umana ihtimaamaynin bal dee dadkana taas wuxuu kuba dhiirinayo may ahayn sunnihiisana may ahaynbo markaa walaa kala khubsan muraqaqan xataa maata baabu maa jaa fii idaami rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam haadaakani baabu bayaani maakii baabkii weeye jaaa soo arooray fii idaami rasuulilaahi fii sifati idaami rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay idaamkiisa waa wixii bal khubsigaas ee marka la dubo waa wax engegan kimisteedii furinkeedii waa taasoo kale waxa lagu daro ee bal maalan lagu cuno taasba idaam lama yidhaahaa marka caani idaam way noqon malabki idaam wuu noqon subagii iyo saliidii idaab way noqon oo kale khalki waa ka inoo soo socda bal dee sida dee xadiidba kuba yimi walow aan sanadkiisu daciif yahay oo idaabka ugu mudan ama sayidka idaabku inuu hirib yahay dee curfi ahaan idaab laguma tirinayo oo ruux hadduu ku dhaarto idaab ma cunayo ou hirib cuno dhaartiisiibaa markaa kafaara ay ku imanaysaa lama odhanayo waayo curfigaantaa ahayn laakiin markaan eegno bal matalan luqa ahaan ama dee taa isticmaal ahaan isaga naftiisu wax dee lagu cuni karo oo idaam kuu noqdo waa noqonaya marka halkan waxaa inoogu imanaya rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh khubsigaa aynu soo aragnay khubsigaa shaceerte iyaga uga badnayd oo dee kolkol waxa qallafsan oo engegan oo kolkolna muddaba yaalay oo kisar iyo qidcooyin noqonayay markaa dee haddii la helayo wixii layskaga yskaga ama lagu qoynayay ama laguba cunayay taas taas bay tahay oo idaanku waxa weeyaanuun waa maa yusaaqu bihi lkhubs waa waxyaalaha adag engegan wixii lagu cuno lagu jilciye lagu qoyo ama lagu cuni karee ruuxii sidee hagaagu ugaba dhaadhaco taas baa idaam laydhaa bal rasuulka ilahi haddaba idaamkiisii ayuu sifadiisii tan tahay iyo wixii idaamkiisu ahaa axaadiisii kuma soo aroortay <coughs> xadaana muxamed ibnu sahli bni caskari cabdulaahi bn cabdiraxmaan eh, qaala xadaana yaxya bnu xasaana qaala xadaana sulaymaan bnu bilaalin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata laba nin ba adigu laba sheekh buu ka wada warinayaa markaa kollayna laftigooda malaa in yar kale yar dunaan doono isagaa mar dambe inoo soo celin doona waxay caaisha imaka tiri unsan ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nicmo idaam idaamka u fiican ama idaamka u fiicane u mudaniba alkhallu khalka weeye oo idaamka u fiican hodee nicmadu waatii waa markaasi keenaysaba imaka halkan madxi oo ujeedadu waa nooc ammaaneedoo idaamka u mudan u fiican uma wanaagsani waa khalka taas baa rasuulka ilaah yidhi kole xadiidku sabab buu lahaa sababta uu lahaana waxay de rasuulka ilaahay baa khubsi ama dee kollay taa shaciirkay ahayd adag baa loo keenayba markaasuu dadkii weydiiyuu yidhi miyaan wax idaama waxda aan ku cuni karo ku yar qoyn karo oo guriga yaalla aanu jirin markaasay yidhahaan waxaan haynaa khal baan haynaa sayd may taallo iska daasubaye dee saydkoodii kolkollay helayeyna ma taal caana iyo malab iyo wax gurigii yaallaa ma jiro wax dee la odhan karo uu ku cuni karo hal ayay sheegeen markaasuu yidhi keena markaasuu hadalka yidhi iyadooy dee ahayd bal taasi aanay ahayn imaka ammaantani inuu ka fadilayo rasuulki ilaahi salawaatulaahi wasalaamu caleyh haddii kitaab kale la helo ka fadilayo oo haddii decaana la helayo ama malab la helayo ama sayd ama subag la helayo iyagaaba kaba mudnaanayo maaha tasbiir imaka halkan oo lagamana qaadanayo in layidhaaho idaamku isagahalku isaga idaamyada kale oo dhan ka mudan iyadoo xadiidka loo dariishanayo ee waa waaqaca dhacday iyo xaaladii markaa jirtay gees ciddii haysayba inuu kanba idaam yahay buu rasuulka ilaahay u sheegayay oo dee wax lagu intifaaci karo wax lagu cuni karo uu yahay marka ammaanta halkani waa marka la eego wadcigaas iyo xaaladaas bay ahaydee maaha iyadoo meeshii laga qaadanayo tafdiil laga fadilayo idaamyadii kalee la heli kari laha hadii la helaba ama idaamyadii kalee jiray haddii markaa laga fadilayo ma aha ee macnuu bal taasba weeye dee waanu ka wada mala sahlanaa xagga xusuulka iyo helitaanka noocyada kaloo dhan waana kaga hooseeya ficlan haddaba rasuulka ilaahi muxuu yihi nicma lidaam lkhallu qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan fii xadiiii nicma ludmu aw idaamu alkhallu macnuhu waxa weeyaanuu laba sheekh ayuu xadiidka ka wada maqlay tirmidi midi waa muxamed ibnu sahl midna waa cabdulaahi bnu cabdiraxmaan labadaas buu kaba wada maqlay xadiidka muslim iyana way la wariyeen waa xadiida saxiixa markaas baa midkood oo ah maxamed ibnu saali isaga shaki riwaayadiisa may gelin lafdigaa horeen shakiga lahayn buu ku wariyey nicmal idaamu alkhallu laakiin daarimi ama cabdulaahi bnu cabdiraxmaan isagu riwaayadiisa iyo lafdigii tirmidi uu ka maqlay muxuu ahaa nicmal udmu awilidaam waa shaki uun laakiin waa isla macno un weeye udmu waxa weyaan iyo idaam waa isla macno un alkhallo oo idmi ama wax wax lagu idaamto wax wax lagu yarqoyso lagu dorsado lagu cuno khubsiga iyo waxyaalaha adag layskaga dejiyo lagu cuno waxa u mudanba waa maqsuuskii madxigu waa alkhal waa khalliga ayaa uguba mudan waa intaa weeyaan intan uu soo yar celiyey labadoodu ka waxaa xadiidka inoogu suganun horta inuu idaab yahay waan ka qaadanaynaa taasi iyada waa mid waa kan rasuulkii ilaahay sheegay isagoo ammaanayaba inuu idaam yahay arrin kalena waaba inoogu sugan tahayo dee waa sii xaaladii rasuulku ayadoo madxul fi lma'aakil waxyaalahan la cunayo ama la cabayo dee iqtisaadkiiyo ruuxu inaanu dee bal markaa istiraafkii ama wixii adaayibteedii iyo nooceedii sarreeyey doondoonkeedii inuu taa iska daba riday inaanay ahayn iqtisaad macaalaman iqtisad baaba soo aroortay bal matalan iqtisaadka oo kale iyo lagu kaaftoomo wixii kolba mutayasira wixii sahlan xataa miduunaba haba ahaadee ammaan iyadana laba ammaanaya halkani way nooguma sugan tahay oo bal maalan naftii aan dee waxa weeyaan iyadii looga caado yeelan inay dee ama looga caado dhigin inay malaadan adcima iyo shahwaadkeedaasoo kolkol dee meelad aan toosnayn kuba ridi kara inay had iyo goor tatabucdo oo ay markaa waxa ay dee kaba ay badsato taas labada arrimood baa inta xadiidka inooguma sugan ay tahay dee arrintaa kale inooguma suganna waa ta aan sheegayo ah maaha in tafdiil maaha iyada xadiidka labadaasi way inoogu sugayne tafdiil khalkii laga fadilaya anwaacda kale waa wadci weeye waa xaaladii jirto waa ta aanu sheegayna xadiidku sabab buu lahaa sababtan baa keentay inuu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh dee san uba ammaano tan baaba keentay weeye waxaana ma yidhaahno rasuulka dee iyagoo halka meelaan kama qaadin sida ibnulqayim iyo qolooyin kaleba rasuulka ilaahay dee khubsigan idaamkan uu laba cunayey waxay dee taasna tilmaamaysaa nooc dee kolley iyadoo midkood lagu gaabsado ama khaasatan khubsiga ingegadu lagu gaabsado iyadoo wax lagu darsado lagu idaamta sixadii iyo caafimaadkii way ugama fiicantaho bal dee marka ka waxa ay tahay bay leeyihiin iyadana dee wixii bal sixada oo kale dhowrayay ama ilaalinayay ruuxu hadduu dee uu laba yimaado ama uu cinaayado taasna dee maha wax zuhdigii anfeeya ama tawakulkii anfeeya taasna xadaana qutaybatu qaala xadaana abulaxosi can simaak bni xarbin qaala wuxuu hi simaak bni xarbin intaba hore aan usoo aragnay samictu nucmaan bna bashiirin baad maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo waa saxaabi aabihiina waa saxaabi hooyadiina waa saxaabi oo dee hijradii dabadeed baabu dhashay alastum miyaydaan ku sugnayn fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin wax la cabo maashitum inta aad doontaan waa beri dambe isagu shaamna waa degayba ayuu lahaayoo dadku aad dee dhaqaale u fiicnaatay cunto iyo wax la cuniyo wax la cabo waxaad doontaan miyaydaan kaga sugnayn oo ujeedadu marka wax kasta oo cuntaa ama la cabo oo aad doontaan miyaydaan kuwa helaya ahayn eedba waana arrintii jirtay markaasaa muxuu idhi laqad ra'aytu waan arkay nebi iyo ku nebigiinnii baan arkay nebigiinni baan arkay dee isagana nebigiisii buu ahaaye waxay culimmadu kaba cabireen halkan waa tahyiij dayasho isaga lagu daydo oo la raaco inay ilaahay baa yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nooceedba weeyuu tan ugaba cabira waa nebigiinni ay ahayd inaad ku dayataan ee waxa weeyaan aha ayaan arkay sala allahu calayh wasalam walxaal maa yajidu aanu helahayn min adaqari timirta teeda qariifta ah weeye teeda engegtay ee jaafigaa ah weeyeenan qoyonaynba taas waa ta ugu liidato magac gaaraba lahayn daqan waa taa caamida ah ama qariifta ah ee adkaatay taas isagoo iska daa timirta teeda fiican badilaahi aan wax badan oo timiraba lahayn nooca aan kama helahayn maa yablau wax buuxiya badnahu calooshiisa oo bal idinkuna waa taa maanta nicmada badan ilaahay idinku nicmeeye shukriga mudan rasuulkiinnii salawaatullaahi wasalaamu calayhi nebigiinnii ee ay tahay inaad ku dayataan oo bal xaaladiisii hadyigiisina a ogaataan waxaan arkayoon u soo joogay buu leeyahy isagoo iska daa cunto kale wax kaloo lacaba iskaba daaye aan timirtata u liidata wuxuu markaa ka dhergo ama calooshiisii buuxiya aan kaba helayn xadiidka saxiixa muslim iyo keyrkiina waa inooguba wada sugan yahay xadiid kaleo bal maalan dee cumar iyo ay wariyeen baaba ahaa kan kuba dhowaa laqad ra'aytu rasuula llahi sala allahu calayh wasalam yantawi yowmahu min aljuuc maa yajidu min adaqari maa yamla'u bihi badna waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo laba boglaynaya maalintii gaajo daraaddeeda oo muddo ayaanu wax cuninba markaasoo dee yadarib oo yartawi waa laba boglayn gaajo daraaddeed isagoon helahayn daqal ama timirta teedaa qariifta teedaa aada u liidata ee engegan wuxuu kaba cunaa macalooshiisa kuwa buuxiyo aan kaba helahayn xdثna cبdة بن cبdاللh الkhزاaعي qال xdثna معاaوية بن هiشhام عن سفyان عن محاaرب بن dثاr عن جابر بن cبداللh qال أنه qاaل qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نicم الإdاm الkhل waa xadiiskii aynu soo maray xadiid kaloo laba mid ah oo dee tirmidi halkan iyo jaamiciisana uu kuwa wariyo sanadkan iyo matigan muslimna uu isaga iyo abi daa iyo nasaaiina ay wariyeen aimada kale bal bukhaari cidii aan ahaynba ay soo saareen oo xadiidka saxiixa macnihiisana xadiidka waata hore u soo maray munaasabadiisiina aan soo sheegnay ama sababtiisii xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa wakiicu can sufyaana sufyaankuna waa hawri can ayuuba can abi qilaabata can zahda bn ljarmiyi qaala anahu qaal markaa sufyaan waa imaamkaan garanina wakiicna waa imaam hanaadna waa imaam uun abu qilaaba maaxaan filaya caawa inay noogu horeyso ayuubna mooye waa suurtagale laakiin ayuubu sakhtiyaani horta iyo abu qilaaba iyo zahdan saddexuba taabiciintii weeyo xadiidka waxaa inoogu sugan saddex taabici hode isku xiga oo sanad keliya ku wada sugan baa inoogu wada sugan ayub waa taabiciintii yaryarayd buu kaga mid yahay ayub sakhtiyaani waana imaam caabid ahaa oo caalimna ahaa sakhtiyaanna kolley nisbadu malaha hargahan khaasatan haragga idaha iyo waxaasuu iibin jiray baa loo nisbeeyey marka abuqilaabahan caaway noo cusub cabdullaahi bni zayd baa la idhaa kunyadiisa buu aada ugu shuhroobay waa ninka dambe ay isku reeriyiin oo isba reer jarmi ahaa kolley saxaabo badan iyo halaba kulmee laakiin axaadiis badan badanoo dee uu irsaaniyo ciddii ka maqlay bal markaa uu irsaaniyaana way jirtaa waana nin caalim ahaa koleyna isagoo ciraaq joogoo loogu yeedhay qaadinimo ayuu ka baxsi uu taa kaba baxsanayo ayuu shaam la tegay wadankiisiba waa ka cararay shaam buu joogo halkiibuu kuba dhintay bal markaas abuqilaaba cabdullahi bni zayd oo nin caalimana wuxuu yihi markaa dahdam aljarmi qaala kunaa waxaanu ahayn cinda abi muusa abi muusa alashcari agtiisaanu kuba sugnayn ayuu fautiya kolley ciraaqna way joogeen baryana dee amiir buu kaba ahaa ciraaq markaa saxaabigan abu muusa alashcari xadiiskuna waa xadiis bukhaariiyo muslim baa wariya xadiiskan inoo soo socda fautiya waxaa loo keenay oo loola yimi bilaxmi dajaajin digaag hiribkiibaa loo keenay oo macnaa dee isaga ayay la dadkiina dee kollay isagii baaba dee marti gelinayay waa abu muusa cuntaa la keenay cuntadii waxaa ku jiray hilib digaag baa ku jiray laftiga dajaajna waa ismujinsiyo daalkiisana waxaa yidhaha saddex xarakabo ay kuma bannaan tahay ee bal matalan hilib digaag ayaa la socday cuntadii la keenay abu muusaana lala joogaa abu muusaana cuntada dee laga keenay gurigiisii ama halkii dee uu joogayba fatanaxaa waxaa durkay oo halkii dee markii lasoo dhigay weelkii ama xeedhadii cuntadu ay ku jirtay halkii ka fogaaday rajulu nin min alqowmi dadkii kaba mida dadkii markaa fadhiyey ee majliska sii fadhiyay nin kaba mida ayaa durkay oo majliskii kaba durkay halkii buu ka fogaaday uun faqaala wuxuu yidhi abuu muusa odhanaya malaka waxa kuu sugnaaday muxuu yahay wa ayu shayin sabata limaada tatanaxa weeye maxaad u fogaanaysaa soo dhowow oo cuntada nala cun maxaad uga durugtay markii cuntadii la keenay faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi inii ra'aytuhaa waxaan arkay dajaajada ama dee waa kan hilib dajaajna waa ahaa oo waanan leedii ismu jinsi weeyo dee mudakar iyo muanasba lafdiganuba shamlinaya waxaan arkay taakulu iyadoo cunaysa shay-an shayan naasanaad adigu waa natinan ama dee shay uraya oo waa laftigii malaa kaba dhowre waxyaalaha qaaduraadkae wasakda iyadoo cunaysa dee kollay tan may ahayn ee dee waa jinsigaa digaaga uy waana xaba digaag u arkay oo shay wasakha ama cadire iyo waxyaalaha cunaysa taas baan arkay faxalaftu waxaan ku dhaartay an laa aakulaha inaanan cuninba hilib digaagba inaanan cunin oo waxaan arkay waqti awqaada ka mida iyadoo shay wasakha cunaysa marka waxaan ku dhaartay inaanan cuninba qaala markaa wuxuu dha musa alashcari udna soo dhowow fa innii anigu racaytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay yaa yaakulu isagoo cunaya laxmad dajaaji waa digaag hilibkii koley axaadiian hilibkii waxyaalahaas inoogu sugantay waa taa lahayd iyaguba idaamkii unbay kaba mid yahayn dee walow curfi ahaan aanay idaamka u raacsanaynoo ruuxii dhaartayda wax idaama ma isticmaalayo ma cunayo hadduu hilib cuno dhaartiisii aanin lajabahayn oon kafaaradii lagu yeelanayn waayo asal ahaan dee waa qaacido guud ee dhaar marka ay noqoto curfiga loola laabmaa sidaa daraadeed magaaladeeda aan joognay iyo magaalooyinkii kaliya mid kasta curfigii dadka u gaarkaabaa loola laamaayo waxaaba la yidhaha umuuraha dhaaraha iyo ruuxdee aan mandiqada ahayna kama fatwoodo oo dhaarta haday tahay waayo curfi bay ku xidhan tahay inta badan curfigaa la ictibaariya hadduu leeya waxaa ma samaynayo hadduu leeya cunto ma cunayo cunto maxay u yaqaaneen ama waxyaalahaasaa meeshii imanaya oo curfiga dhaartaa loola laamaayo ruux dee garanaya dadka curfigoodii ayaa masaladan dee ka jawaabi karaa ee ruuxaan curfigiiba lama socon dee waxaa dhici karta jawaabtiisibaa khalad noqonaysa khada oo waxaan curfi kale hadduu kuba xambaaro iyo bal markaa waxaan leenahay waa xaggii daartiinayn eh, waabasan laakiin waxaa leenahay xagga curfiga taas yaanay ahayn curfiga yaanu hilibku idaam ahaane laakiin sida kale de idaam waa taa xadiis baa soo naqlinaya daciifba ama sanadkiisu daciif yahay abwaabtan baabkan idaamkeenu kuma jirnina dee kolley munaasabada axaadiisu la yeelanaysaa taas bay noqon waxaan ku dhaartay buuri inaanan cunin markaasu uri cun soo dhowow fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay ayaan arkay yaakulu xaal uu cunayo laxma dajaaj rasuulka ilaahay oo hilib digaag cunaya ayaan arkay eh, cun buu leeyahay kudaya rasuulka ilaahay dhaartaasna ah, ee waa ay tahay inaan laba dhowrinoo shay xalaala ah oo mubaaxa ah. ee eh, hadduu tii ay ahayd ay jallaalaba noqoto nooc baa jira jallaalada tan ay dhahaan oo neefkii xoolaheennaba ah hadduu had iyo goor badsado waxyaalaha qaaduuraadka cunitaankiis uu badsado oo ay dhacdo markaa marka dambe de intay jirkiisii gashaba xataa caraqiisiiyo wixiiyaba wixii inuu kaba muuqdo ee nahyi baa kuba yimi in dee bal matalan laba fuulo ama la cuno dee kollayna waa in muddo calaf hagaagsan la siiyo si wixii ay uga suulaan markaa dabadeedna dib baa loo cuni karaa marka haddii dee jallaalo uu kuba tiriyey jallaalo waxaa lagu tirin lahaaba dee tii nafteedii tani waaba mid kaleo koley tii u arkay may ahayn haddii la yidhaahdo maxamadan digaageed noocan bay had iyo goor caado u noqday dee jaanibka waaba loo dayn karaa haddii bal inta ay waxaan jirke hilibkeedi iyo waxyaalahaasi dee wax kaloo hagaagsan oo la siiyey muddo ay kaga hagaagayaan oo wixii uu kaba ba laakiin si guud baan dajaajkii oo dhan isaga manceaya dee taasine waa shay ilaahay baneeye weye rasuulka ilaahayna waa cunay salawaatullaahi wasalaamu caleyh tan buu leeyahay dhaartaadii kafaare ka bixi weye yacni xataa halkan nooguma sugnaani dhaartii iska buuri kafaaradeedii bixi oo soo dhowow rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa cunay markaa rasuulka kitaabka ilaahay kolley wax kolba wixii sahlanaada ee fududaada waa cuni jiray hilibka dee hilibkaa xoolaa waa cunay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calay waatanna waan aragnay hilib digaagna waa cunay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calay waxaa saxiixa inoogu sugan xibaar waxshi ama dabardibadeed hilibkeed isagoo weliba muxrim ahaa laakiin nin xalaali dee uu soo ugaadhsaday taasna rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calay waa cunay bakayle hilibkii waa cunay malaa bakayle inaga madiiqadeena dee saasaba loogama cuno mooyi dee meel aynooga timi waa u suurtagal koley waana laga yaabaa khatarta shayuuc inay tahay meel inaga soo gasho dee qolooyinkaa shiicadu ma garan kara imakeed kuwii hore horta dee may cuni jirin oo kale iyo waxay soo naqliyaan may ibnu batuuda markii uu naysaabuur tegey naysaabuurna magaalo dee ahayd magaaladii cilmiga xadiidkaa ahayd aymadii waaweyneydna kaba yimaadeen ee bal kaba cabiro kitaabkiisan hukabaha al amsaar dawaatul aahaar magaalooyinka iyagoo xadiidka dee lagu yaqaanay ayaa markuu kaba waramay ayuu idhahaa waa daaru sunnati walcawaali axaadiitii sanadkeedu caaliga ee daarti sunayd markii uu marayay halkaas oo kale ayaa waxay deereernaysaa burno sunnay wada ahaayeen baa waxaa arkay ibnu baduuday soo naqliya ibnu baduudo gacmaa sii daynayo oon laabanayn gacmihii shiicadana sii dayn jirtay markaasay sheekiyeen isla ninkana waa shiico haddana dee kolley jiha kale oo maqribina waa ka yimi malaa inay imtixaanaan bay doonaan hilib bakayla u keenaan bay dhaheen hilibkii bakaylihii buu cuday waa ibnu baduuda marka markaasay dhaha shiiciyi iyo kol arnamad ma nin shiiciya haddada arab cunaya way gara waayeen xaaladiio markaasuu yidhi dee tanaa madhabta maaliki kolay dee malaa khaasatan ibnu qaasim baa qowlkiisa ay ahayd oo dee markan dambana maalikiyada in badan qaasimiyeen ba iskaba noqotay gacmaa siidaynta oo kale iyagaa dee mandiqadooda lagu yaqaano war dee sadaan anagu sheeca maiye laakiin gacma waanu siidaynaa taasay tahay oo macnaa waxaan uga jeedaa waxay ku imtixaaneen cunitaanka bal bakayl ay u keeneen inuu cunayo in kalo hadduu cuni waayo de waana sheecay markaa lahaayno sheecay u garanayn haddii kan markaasi isu qaban weyde ninkan gacmaa sii daynaya isagoo salaadii tukanaya oo dee si sheecada isticmaalaya haddana hilib bakeelo cunaya oo kale oo dee adugu ilahay markii dambe xaaladiisii ogaadin <clears throat> bal marka waxaan lehay rasuulka ilahi bakeelada waa cunay shimirna waa inoo soo socdaa marka rasuulka ilahi salawaatullahi wasalaamu caleyh adigu nooca keliya uu laazimayey may jirinoo waxaaba idhahan dee ruuxu hadduu nooca keliya un caado ka dhigto xataa daa'ima dacaam ha noqdo ooma wax kale kuma darin taasi kolay saxadii darar bay kuma keenaysaaba ee wixii dee kolba sahlanaada fududaada isagoon doondoonin ayuu cuni jiray bal markaa digaagana rasuulka ilaahi waa cunaysan abuu muusa xadiidkan saxiixa inoogu soo naqliyey xadaana alfadl bn sarin ilacraj lbaqdaadiy qaala xadaana ibrahim bn cabdiraxmaan ibni mahdiy can ibrahim bni cumar bni safiinata can abihi can jaddihi qaala anahu qaal kalley waa xadii sanadkiisana markaan eegno ibraahim ibnu cumar ibnu safiina horta safiinahaasi waa mawla rasuuliilaahi sala allahu caleyh wasalam waa saxaabi magaciisa mihraad iyo magacyo kalena way soo naqliyeen waa laqab weeye oo la yidhaaho iyadoo safarna ahaabuu dadkii saxaabada ahaa dee dadkii markaa malaa alaabtoodii ku cuslaatay daalay buu alaab badan kaba qaadayo uu rasuulku yidhi safiinaba tahay wixii faraa badnaaya uu siday waa nin rasuulka ilaahay mawaalidiisii kaba midoo saxaabiya weeye safiina ibraahimkan inankiisa ee uu kaba warinayo kolley waa nin saas culimmadu aanay ama ay daciifiyaan ama majhuulaba weeye oo sanadkii dhexdiisan balimaka dacfigan ayaa kuba sugan xadiidkani kolay xadiid maxfuuda maaha ama xadii waayo wax kaloo inoo kabayana ma hayno xadii sanadkiisu daciif yahay weeye waxaa markaa xadiidka kuba sugan akaltu waan cunay maca rasuulilaahi sal llahu aleh wasalam rasuulka ilaahay maciisa laxma xubaara waa xubaaro waa nooc adigu shimbiraha iyo haadkan kaba mid ah taas baan cunay waxaana sharaxan iigu suganun daa'irun macruufun kabiiru lcunuq ramaadiyu lown shadiidu dayaraani jiddan yaqacu cala dakari wanata walawaxid waljamc adigu wuxuu leeya waa daa'irunoo luquntiisu way yar boorantahay malaha munqaarkiisuna iyo intiisan hore munqaarkuna way yar dheer tahay midabkiisu waa ramaadi ama midabkan dee dambaskoo kale aadna dayaraankiisna xoog buu leeyahay laakiin koley anugu aad waxyaalaha uma aqaani waa waxaa duulo un bal ka dhig ee waxaan leeyahay malaa qolooyinkan dee imaka maanta <laughs> waxyaalo baryihii hore aan suurtagal ahayn baa maanta inoo wada suurtagala khaasatan dee raggan khibrada iyo macrifada leh xaggan internetka oo kale koley way noo soo saari karaan bal suuradiisii ciddii soomaalinimo ku garanaysa marka inay garato xubaara waayo koley waa ku jira tasuurtiisa way taala anugu ista dee macrifo saaso imaka mid aan idhaaho kaas buu noqonaya bal waxaa leeyahay dadkii dee khibrada lahaa hadday inoo soo saaraan oo kale bal markaa dadka la tuso ciddii aad baadiye ugu dambaysay bal markaa hadday dee inoo sheegaan markaasaan garan karnaaye laakiin daa'ir uma dhaafayo iyo wasfiga iyo culimada xadiidka sharaxday ay ku sifeeyeenuun bal kaas buu cunay laakiin xadiidkuna waxaan leenahay waa xadiid aan maxfuud ahayn ama xadiid daciifa isagu xadaana caliy bn xujrin qaala xadaana ismaaciil bn ibraahim waina culaya can ayuuba can alqaasim tamiimiyi can zahda min aljarmiyi qaala anahu qaal waa xadiidkii marka dhawadan kaba soo baxnay ee xadiidkan u udhexeeya mala in istiraaciyaaba haboonayd sheekho sanadkunbaa midhar kale isbedeleen laakiin matnigu waa kii un qaala wuxuu hi zaadan kunaa waxaanayn cinda abi muusa alashcariyi qaala faqadama dacaamahu cuntadiisiibuu keenay oo uu soo dhigay waqadama fii dacaamihi cuntadiisiina waxaanayn uu ku keenay oo dee markaa markuu dadkii u soo dhigayay kuma jiray laxma dajaajin waa haddii aan ficilka musama waa se ii xarakaysan haddii la yidhaha faqudima dacaamuhu waqudima fii dacaamihi mudajaajin oo naa'ibu faacil dhigo markaa labadaba taasna waa iska caadi unay adigu waxa weeyaan markii cuntadiisii la keenay cuntadii waxaa ku jiray hilib digaag baa ku jiray maaha inuu isagoo keliya ahaa ee cuntadii waxaa ku jiray hilib digaag wa filqowmi qowmkana waxaa ku jiray oo markaa ka mid ah dadka rajulu nin min bani taymillaahi waa qoladaa reer taymulaahi la yidhaaho kaba mida waa adigu reer rabiica kaba mida bani bakri la odhanayay taqribiya bakri baa reer rabiica bal markaa jirib kaba mida weeye taymullaahina waxay dhahan macnihiisu waa cabdullaahi buu kaba dhigan yahay waa jirib uun magiciiy waa reerkoodii reerkaasuu kaba dhashay axmaru casoo kaanahu mawlad aad moodo mawaalidii inuu kaa midiyo ujeedadu midabkiisiibaaba u ekayn midabkii carbeed ee dadkii mawaalid ama dee reer furus oo kale midabkoodii buu lahaayo waxaad moodaysay inaanu carabba ahay inuu mawaalidii kaa mid yahayo waa xagga midabkiisaas qaala wuxuu ihi falam yadnu waa ninkii markii horeba aan soo aragnay muu soo dhowaan isagu markay dadkii ku soo dhowaadeen dee weelkii cuntadu ay kuba jirtay faqaala lahu abuu muusa udnu fa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalam akala minhu soo dhowow waxaan arkay rasuulkii ilaahoo kan wax ka cunay digaag wax ka cunay ayaan arkay faqaala wuxuu ihi innii ra'aytuhu ninkii baa odhanaya waxaan arkay waa dajaajka yaakulu isagoo cunaya shay an shay waxbuu cunaya wixii muu sheegin oo dee dad baa cunto dul fadhiyo hadduu wixii magac saacaba waxaa dhici karta dadka qaarin ay waswasi lahaayeen bal wuxuu waxbuu cunayay oo faqadartu markaasan ana karhay wasakhaystay oo isagii nacayba faxalaftu waxaan ku dhaartay allah adcamahu abada weligeeba inaanan cunin ee waa kii aynu soo marray inuu yidhi soo dhowow oo cunba oo ujeedood dhaartaadani ee kol haddii imaka halkan noocan waxa roob iyadoo dhaartii uu jebiyo wixii ilaahay xalaasha uu kaba dhiga iskama cunayo xadaana maxamud bnu haylaan qaal xadaana abu axmed azubayriy abu nucaymin qaala waxay dhahaan abu axmed azubayri iyo abu nucaym fadl bnu dukayn iyo maxamed bnu cabdilaah xadaana sufyaan waa sufyaan thawri weeye can cabdilahi bn ciisa can rajuli min ahli shaami yuqaalu lahu cadaaun waa nin reer shaam kaba mida oo cadaa la yidhaaho ayaa xadiidkan aanu kaba maqlay oo noo waramay buu leeyahy waana nin marka leega xadiidkiisa bukhaariya ay yar jilciya ama ay yar daciifiyaanba laakiin marka ay mutaabaca iyo duruq kale xadiidkii loo helo xadiidku xasan noqonaya sanadku markaa xasan likayri waa inoo noqonaya duruqda wuxuu yidhi can abi asiidin waa saxaabi ansaara hamsadna way fadxisan tahay ismu waa mukabar qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam kulu zayt zaydka waa zaydkan saytuunka weeye cuna ee kollayna isagu waaba wax maa'ic ah oo dee waxa la ydhaha cuna maahee macnaha wax ku cuna weeye oo idaab ka dhigta weeye oo dee isagiibaa wax lagu cunaya wixii lagu darsanayay marka lagu darsado khubsigii iyo waa la wada cunayaaye bal zaydka cuna wadahinuu bihi ku subkada oo ku dhaashada jirhkiida ama madax noqota ama jirhka kaleba fa inahu isagu min shajaratin geed ayuu kaba mid yahay oo laga soo saaray mubaarakatina barakeeyo dee waa shajaradii zaytuunka ee ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay inay barakaysan tahay waana geed barako badan oo dee zaydkiisaasi waa tan oo cuntu waxa weya waxbaa lagu darsanaya idaan buu noqon waa la shitaayo dee taasoo kale waa lagu subkanayaa kollay geedkiiso manaafic badanoo kaluleeya midhihiisna iyadna waa taas lama cunayo idaadna ay noqonayaan dee labana cuno bal markaa haddaba geed barakaysan buu kaba mid yahay cuna oo wax ku darsada idaam kaba dhigta kuna subkada oo ku dhaashada waa jirhkiina iyo waxyaalahaas bal taas baa rasuulka ila xadiidkana darajadiisa kolle waan sheegay laakiin riwaayaad kale inoo dambeeya xadiidkana imika waxaynu ku jirnay rasuulka ilaahay idaamkiisii inooguma sugnaa rasuulka ilaahay halkan zaydkaa saytuunka inuu wax ku darsaday inooguma sugnaa e laakiin kol hadduu dadkii farayo ou dadkii uu isagu rasuulka ilaahay amarkani waa linadbi unbay noqon ama dee waa lilibaaxaba ee hadduu dadkiiba isagii farayo inay dadki isticmaalaan weliba uu sheegayo inuu barakaysan yahay dee rasuulka ilahayna waa isticmaalaya weeye oo rasuulka ilaahayna markaa halkaa waxaanuu dadka faraya bal uu ku dhiirinayo uu sheegayo inuu barakaysan yahay waa wax isaguba dee marka uu helo uu isticmaali jiro jaanibkaas buu idaamkii rasuulka uga mid noqonaya xadiidkan ama munaasabadu ay noqonaya maxalushaahidku xadaana yaxya bnu muusa qaala xadaana cabdurazaaq qaala xadaana macmurn can zayd bni aslama can abihi can cumar bni lkhaaabi radi allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi kuluu cuna azayta zaydka waa zaydkaa saytuunkaoo dee cunadanna waxaa macnihiisiiyo waataan marka hore soo sheegay wadahinuu bihi kuna dhaashada oo ku subkadaoo dee waa madaxi iyo jirkii kaleba fainahu zaydku min shajarati geed buu xaggii ka ahaaday ama laga soo saaraa geedkaasoo mubarakatin geed la barakeeyey ah oo dee waa geedkan zaytuunka weeyaane dee midhihiisii iyo sayidkiisii wixii geedkii intiisa kaleba lagu wada intifaacay de mana aha saytuunkaas saytuunkeenana waynu saytuunka u naqaano maaha de laakiin waa saytuunkan magaasaanada iyo meelahaasba laguma iibiye weeye zaytuunkan uu rasuulku sheegaya geedkeennan maaha zaytuunkana waa ynu naqaaneen wadahinu bihi fainahu min shajarati mubaaraka bal xadiidkani kolley marka labadii xadiid isu wada geyno walow xaakim uu isagu saxiix yeelayaba xadiidkan dahabina kolley aanu khilaaf kama keenin marka labada isu geyno waa ta aan leyna way isxoogeynayaan oo dee xadiidku xasan baabu inoo wada noqon hadal baa iga dhacsan idinka idin qoran oo hadalkiina waa kan waayo kolley nusqooyinkiinumaan ka qoran qaala abu ciisa abuu ciisa ayaa wuxuu yidhi wa kaana cabdurazaqa cabdurazaaq wuxuu waa cabdurazaaq imaamkaas ina hamaam asamcaabi yandaribu fii hada alxadiidi xadiidkan mid dee isagu kuwa dee isku baraabaro oo ujeedadu riwaayaadkiisa iskhilaafaan sida uu warinaya oo waaba tanoo fa rubbama waxaa dhacaysay oo la arkaya awqaada qaarkeed inuu isnaadiyo oo uu maxay idhaaho isaga macmar waa sheekhiisii can zayd ibni casrim can abiihi can cumara taas baa isnaadku noqonayaayo ilaa saxaabigii uu sheego rasuulkii ilaahina uba tiiriyo warubama arsalahu waxaa kaloo dhacaysa awqaada qaarkeed inuu irsaaliyo maalan uu gooyo cumar oo uu yidhaaho macmar can zayd bni aslam can abiihi qaala qaala rasuul llahi sal allahu calay wasalam aslamna waa mawlihii cumar ibn lkhadaab waa taabici weyn oo waa cumar ibn lkhadaabba mawlihiisii laakiin dee rasuulka ilaahi lama kulminoo xadiidkii baa mursal noqonayo markaa iskhilaafkaas ayaa cabdirasaaq dhexdiisa ka dhacaya isagaa kolla ku warinayay musnadnimo kolla mursalnimo bal markii uu mursalnimada ku wariyayna waabatan taa hore musnad dad buu ahaayo xadaana abu daauud sulaymaan ibnu macbadin ilmarwasiyu sinjiyu waa nin iqa ahaa saaxiiba xadiia dadkii rixlada dheeraana ahaa dee aadna waa u dambeeyo kii hijrada ayuu dhintay qaala xadaana cabdurazaaqi can macmarin waa sanadkii horema isaguba isbedeleen yaxya bnu muuse halkii bedelkeedubaa abu daauud yimi can zayd bni aslama can abiihi can nabiyi sal lahu aleh wasalam naxwhu xadiikii hore mid lamida walam yadkur fiihi mash sheegin can cumara waana arrinkii uu sheegaya indiraabkii ka dhacay cabdurasaaq ee kolla mursalnimo uu ku warinayay kolla musnadnimo laakiin xadiidkii horena waa inoogu sugan yahay iyo kan iyo wixii way isu keen xoogaynayaano markaa xadiidka asalkiis dee asal xadiid la weeye ama xadiid martaba xasan inoo joogaya wallahu subxana wa tacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha